alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennan waa kii afraad ee ka mida ah kitaabka kitaabu towxiid alladii huwa xaqullaahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh moxamed ibnu cabdulwahaab atamiimi raxmatullaahi calayh waxaan dhexda kaga soo jirnay baabu fadli towxiidi wamaa yukafiru min addunuub wuxuu ka bilaabanayaa darsigeennu waxaan soo sheegnay baabka inuu ku sheegay shan adilo ah aayad qur-aan ah xadiidkii cubaadata bnu saamit iyo xadiidkii citbaan ibni malik ee waxaa afraynaya wuxuu noqonayaa xadiidka abu saciidin alkhudri wa abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radiyallaahu allaha ka raali noqdo canhu xaggiisii can rasuulilaahi rasuulkii alle wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulku inuu yidhi qaala muusaa qaala wuxuu yidhi muusaa nabiyullaahi muuse yaa rabbi rabbigaygiiyow callimnii ibar shay-an shay shaygaasoo adkuruka aan kugu xusooo kugu ammaano wa adcuuka aan kugu baryo bihi asaga haa maxaad ka weydeen haddii maanta lagu celiyo qolyahaanaan shalayta duubinoo anna darsiga inaan gooni u duuba xoogaa iyala dhibayso waqti uma hayo marka kan maanta iyo kii shalayba waa isku daraya insha allahu tacaala jasakum allah khayr adkuruka marka waa ahanaa waa ahanaa ammaan aan kugu ammaano wa adcuuka aan kugu baryo bihi asaga ducadaasina marka waxay noqonaysaa dalab waan kuugu tawasulayaa baryadaada iyo wixii aadi bartay baan ugu tawasulayaa waxaa kaloo noqon kartaa tacabud adcuuka aan kugu caabudo bihi shaygaas shay aan kugu caabudo xaggana aan kugu ammaano qaala ilaah wuxuu yidhi qul waxaad dhahdaa muusa yaa muusa muusow laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahane wuxuu ilaahay nebi muuse u sheegay waxa uugu weyn oo uu qof ilaahay ku baryi karo inay tahay towxiidka laa ilaaha ila allaahu dheh qaala nebi muuse wuxuu yidhi kullu cibaadika addoommadaadoo idil yaquuluuna way leeyihiin haadaa arrinkan yaraysi uu yaraysanayo laa ilaaha ila allahu arrinkeeda ma aha laakiin wuxuu rabaa maadaamay dadku intaa ku wada hadlayaan muslimiinta wax asaga uu gooniyaho khaas ku ah oo ilaahay ku baryo inuu ilaahay baro marka ma aha yaraysi uu yaraysanaya laa ilaaha ila allaahu waa midda labaade marka uu leeyahay kullu cibaadika addoommadaadoo dhan cumuum iyo addoommadoo dhan loolama jeedo waayo addoommadu laa ilaaha ila allahu ma yidhaahdaan gaalada ah waxay yidhahdaan arrinkaani waa mu'miniinta sidaa ogeed kelimadda kullu cumuum bay faa'iidaysaa marka la leeyahay habda meesha ay taalo unbaa lagu qaymaynaya qaala wuxuu yidhi ilaahay yaa muusaa muusow low anna samaawaati ciraarka iyo asabca ee toddobada ah low anna samaawaati ciraarka haddii asabca ee toddobada ah iyo wacaamirahunna kuwa camira oo ayagoo u baahan samada camiraya hayrii aniga mooyaane iyo wal araadiina dhulalka asabca ee toddobada ah fii kifatin haddii la saari lahaa kafad walaa ilaaha ila allaahuna fii kifatin kafad la dhex saari lahaa maalat way la leexan lahayd oo way ka xoog badnaan lahayd bihinna toddobada samo iyo toddobada dhulba laa ilaaha ila allahu baa ka xoog badnaan lahayd rawaahu ibnu xibbaan walxaakim ibnu xibbaan iyo xaakim baa wariyey wasaxaxahu xaakim waa saxiix yeelay xaafid ibnu xajar iyo xaafid ibnu kahiirra sidoo kale way saxiix yeeleen ayib halkaa waxaad ogaatay samaawaadku inay todoba yihiin ayna leeyihiin makhluuq ilaahay makhluuqaysa ka miroo camira camiraaddaa loo sheegayana waa camiraad way u baahan yihiin samaday u baahan yihiin hayrii aniga mooyaan buu ilaahay yidhi ilaahay sarraynta uu kor jiro waa culuwi laakiin ixtiyaajo uu samada iyo dhulalka u baahan yaha ma ilahay waxna uma baahna dhulalku waa toddobo sida cirarkuna toddobo u yihiin qur-aankana hal meel bay ku soo aroortay allahu ladii khalaqa sabca samaawaati wa min alardi milahunna laakiin nusuus kalaa caddaysay oo sunnada nebiga aho samaawaadka iyo dhulalku midkiiba waa toddobo dhulalku ma toddobo isku dheganbaa mise waa kala fuqsan yihiin labadaa ra'yiba way jiraan waxaan ku ognahayna hadda ma leh ayib halkaa waxaa ka faa'iidaysanaysaa marka laa ilaaha illa allahu baa waxay ka xoog badatay toddobadii samo iyo toddobadii dhul iyo wixii ku dhex jiray oo makhluuq ahaa intaba waxaa la leexatay oo ka xoog badatay laa ilaaha ila allah waxay ku tusinaysaa marka fadliga ay leedahay welitirmidiyi tirmidi waxaa u sugnaaday waxasanahu weliba uu xasan ka dhiga waa xadiidkii shanaad ama naskii shanaad oo baabka can anas ibni maalikin anas ibni maaligna uu ka wariyey wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay anas baa odhanaya rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye yabna aadama inaa aadamow low ataytanii haddii aad ila timaadid biquraabi l ardi dhulka muggiis khataaya oo dunuub ah oo dhulka muggi lagu fasiro quraabka ama la yidhaahdo biquraabil ardi dhulka muggiis wax ku dhow khataaya oo dunuub ah uma laqiitanii deedna aad ila kulantid laa tushrikuu xaaladin ila wadaajinayn bi aniga shay-an waxba la ataytuka waan kuula imaanayaa biquraabihaa dhulka muggiis ama muggeed wax ku dhow makfiratan ee dambi dhaaf ah ayib xadiidkan lowda ku jirtaa waa shardiyo macnaheeduna waxa weeye haddayba dhacday inaad ila timaadid dhulka muggiis wax la ee dembi ah ama muggiis wax ku dhow ee dembi ah weliba aan shirki gaarsiisnayne dunuub kale ah haddana aad ila kulantid adoon shirki ii samaynayn shirkigaa noocu doonay ha noqdo waxaan kuula imaanayaa dhulka muggi ama wax ku dhow oo dembi dhaaf ah xadiidkani waa xadiidulqudsi xadiidulqudsiga culammada qaar ka mid waxay leeyihiin macnihiisu xagga alluu ka yimid lafdigiisana nebigaa iska lahoo cabiray calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin lafdiga iyo xagga macnaha labaduba xagga allay ka yimaadeen xadiidulqudsiga laakiin qur-aanka ma gaarayo xagga icjaaska iyo inuu mucjiso yahay ama qiraa'adiisa laysku addoonsaday ayb towxiidku meeshaa waxaa ka muuqdaad u jeedaa in ilaahi dhaaf ku siiyo waxaad ku helaysaa inaad towxiid qabriga la geshid oo aad ku dhimatid sidaa awgeed qofkii dembidhaaf raba waa inuu towxiidkiisa ilaashado qofkii towxiidka waaya wax dembi dhaafa ma helayo loomana ballanqaadin laakiin haddii aad towxiid la godgashid caymo iyo rajaad leedahay walow dunuub kaleoo badan ba ah kula socotay oo laba dhima haddaad doontide fiihi xadiidka waxaa ku dhex sugan masaa'ilu al-uulaa masalada koowaad sacatu fadlillaahi ilaahi ixsaankiisa ballaarnidiisa weeye haddee waxa weye laa ilaha illa allah waaba waxay ka awood badatay makhluuqii o dhan waa fadliga ilahay bay ku tusinaysaa marka isuu makhluuqa u naxariisanayo athaaniyatu masalada labaad kahratu hawaabi towxiidi towxiidka hawaabkiisa badnaantiisa weeye cindallaahi ilaahay agtiisa hawaab uu ku leeyahay macnaheedu waxaa weeye towxiidka kelmadda ah baa waxaa laga helayaa oo laga dheefsanayaa hawaab iyo ajar aad u tiro badan maadaama qofkii ku dhintaa dembi kasta ha la yimaadee la yidho waa loo dhaafaya jannadaa la gelinaya athaalithatu masalada saddexaad takfiiruhu towxiidka qarintiisa weeye iyo tirtiridiisa maca daalika ayadoo hawaabkaas lala jiro hawaabkaas lala qabo lidunuubi dunuubta u dhaafayo marka waa laba faa'iido marna hawaab badan baa laga helayaa towxiidkii marna dunuub badan buu kaa tirtiraya dunuubtii buu kaa hoobinaya alraabicatu masalada afraad tafsiiru laayati aayaddii fasirideeda weeye allatii taasoo fii suurati alancaam suuratu lancaam ku oo dee aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum nebigaa fasiriya calayhi salaatu wasalaam alkhaamisatu masalada shanaad ta'amulu lkhamsi shantii ka fiirsigooda weeye allatii shantaasoo fii xadiidi cubaadata cubaado xadiidkiisa ku dhex sugnayd oo ah laa ilaaha ila allaahu qofkii yidhaahdo qira shahaadataynka ilaahay keligiisna kelinimo u qira laa shariika lah nebi muxamed qira addoonnimo iyo rasuulnimo nebi ciisena u qira addoonnimo iyo rasuulnimo inuu jannada gelayo weliba nebi eh, ciisaan ka wadaa nebi ciisena u qiraya addoonnimo iyo rasuulnimo iyo kelimada alle inuu yahay iyo ruuxun minhu inuu yahay inuu qofkaasi jannada gelayo shantaa waxyaaladu xadiidkaas uu ka hadlay in loo fiirsado la dhuuxo asaadisatu masalada lixaad annaka adiga idaa jamacta idaa goortii jamacta aad kulmisid baynahu xadiidka cubaada iyo wa bayna xadiidi citbaana citbaan xadiidkiisii dhexdiisa iyo wamaa wixii bacdahu ka dembeeyey tabayana waxaa kuu cadaanaya laka adiga macnaa qowli laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allaahu ku hadlidda lagu hadlo macnaheeda ayaa kuu caddaanaya wa tabayana waxaa kaloo kuu caddaanaya laka adiga khata'ulmaqhruuriin kuwa la kadiyey ee kadsoon gafkooda ayaa kuu caddaanaya oo macnaheedu waxa weeye xadiidka hore wuxuu sheegay man shahida an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan shahaadateyinkii markuu ku dhawaaqo lagu soo baray xadiidka citbaan wuxuu ku daray yabtaqii bidaalika wajha allaahi macnaheedu marka waa maxay ku dhawaaqidda towxiidkaad ku dhawaaqdaa keligeed adduunkan way ku anficiyoo dee maalkaaga iyo naftaada iyo dhiiggaaga iyo waxoo dhan waad ku badbaadsan laakiin aakhare hadday noqoto inaad cadaab kaga badbaadid ama janno ku geshid laa ilaaha ila allahu waxaa shardi a ah, dar ilaah inay kaa tahay haddayna dar ilaahay kaa ahayn waxba kuu tari maysa sababtoa ah munaafiqiintu laa ilaaha ila allahu bay lahayeen waana tukanayeen waana soomayeen waana xajinayeen wa maca daalika fi darkil asfali min annaar bay gelayaan waxba u tari mayso marka laa ilaaha ila allaahu marka wax kuu tarayso waa yabtaqii bidalika wajhallaahi tabayana watabayana laka khata'u lmaqruuriina waxa weeye dad badan baa waxay ku kadsoomeen u haystaan marba laa ilaaha ila llahu haddaad tidhahdee bas inay tahay hawsha jannadu inay horay diyaarkaaga tahay warmaya laa ilaha illa allahu shuruud bay leedaho arkaan bay leedaho waajibaad bay leedahay asaabicatu masalada toddobaad atanbiihu waa baraarujin laysku baraarujinayaa lishardi shardigii alladii kaasoo fii xadiidi citbaana citbaan xadiidkiisa ku dhex sugnaa waa isla tii hore oo ahaa shardiga laa ilaaha ila allahu ay wax kugu tarayso yabtaqii bidaalika wajhallaahi wey ka unbay wax kugu tari athaaminatu masalada sideedaad kownul ambiyaa'i nebiyaasha ahaanshahooda weeye ay ahaayeen calayhi salaam tuuse calayhim korkooda ha ku sugnaato assalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelye yaxtaajuuna kuwo u baahan ay yihiin litanbiihi baraarujin calaa fadli laa ilaaha ila allaahu laa ilaaha ila allaahu fadligeeda lagu baraarujiyo laakiin yay uga baahan yihiin ilaahay bay uga baahan yihiin oo dadka qaar baa waxay yidhahdaan halkan waxay ku tusinaysaa moxamed ibnu cabdiwahaab ambiyada inuu meel kaga dhacay oo yidhi towxiidka in la baro ayay u baahan yihiin bay yidhah sax ambiyada ilaahay towxiidka in la baro way u baahnaayen lakiin yaa uga baahnaayeen ilahay bay uga baahan yihiin cidna ugama baahna sidaa ogeed baa nebiga qur-aanka ilahay wuxuu ku leeyahay wacallamaka maa lam takun taclam waxaadan aqoon buu ilaahay ku baray waxaa ilaahay ku leeyahay nabi ciise asagoo la hadlaya waid callamtuka alkitaaba walxikmata kitaab baan ku baray iyo sunno iyo waxyi iyo khayr baan ku bara marka waxaa laga wadaa tambiiha iyo baraarujinta ilaahay bay uga baahan yihiin ilaahay bay uga baahan yihiin wixii kaloo ka soo harayna bani aadamku wixii ay ku ay xasuustaan nebiguna uu iloobo waa lagu baraarujin bani aadam buu ah nebigu waxba iloobayey sidaa ogeed buu salaaddii casar inta tujiyey ama salaaddii duhurkii la yidhaahdaba ayuu laba ragcadood markuu tujiye ka baxa dulyadayn baa yidhi nebi allow salaaddii miyaa la gaabiyey mise waa waad ilowda maya lamana gaabin mana iloobin markaasuu bal waad halmaantay marka waa xasuusiye marka nebiguna wuxuu yidhi siduu sheegaya miyaa ahaa labadii ragcadood u dhimanaydba tukada wuxuu nebigu lahaa innamaa ana basharu milukum ansa kamaa tansawn bashar baan ahay saad u halmaantaan baan u halmaamayaa haddaan halmaamo fadakiruuni ixasuusiya wixii waxyiga uu xasuusanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin waa bashar bani aadam oo dhanka kale ilowshaa ku imaanaya tambiiha hadaad u fahantay khaflad keliya inay tahay oo dhoohanaanan ah intaa keliya looma isticmaalo qur-aanka kariimkaana waxaad ku arkaysaa erey kastoo nebiga loogu dhawaaqaya yaa ayuhannebiyu oo sifadan nubunimada ah ama rasuulnimada loogu dhawaaqaya yaa ayuharasuulu ama wax kaloo loogu dhawaaqay sida yaa ayuha almusamilu iyo yaa ayuha almudairu waa tambiih iyo baraarujin hada ku jirta waa xarfu tambiih nebigaana lagu baraarujinaya cidda baraarujinaysana waa ilaahay qofka marka waxaa lagu tambiih ahaan loogu sheegaa arin muhima marka la raba in loo sheego marka ambiyada ilaahay arrinkaa way u baahnaayeen laakiin ilaahay bay uga baahnaayeen towxiidka fadligiisa in lagu baraarujiyo waana midda nebiyullaahi muuse meesha ka muuqato ilaahay uu leeyahay laa ilaaha ila allahu samaawaadka iyo toddobaada samo iyo toddobada cirba way ka fadli badan way ka culus taha ataasicatu masalada sagaalaad atanbiihu waa baraarujin laysku baraarujinayo lirujxaanihaa laa ilaaha ila allaahu ka raajixnimadeeda iyo ka adkaanteeda ka cuslaanteeda bijamiici lmakhluuqaati makhluuqaadku idil ay ka culus tahay maca anna kaiiran ayadoo weliba ay jirta in badan oo miman dad ka mid a yaquulu odhanaya ha ayada yakhifu inuu fududaanayo miisaanuhu miisaankiisa laa ilaaha ila allahu haddaan soo sheegnay makhluuq oo dhan inay ka culus tahay qofka ay wax u taraysaa waa qofkii ilaahay dartii u yidhi laakiin dar alla qofkaan u oran kelmaddii ayadoo culayskeedii miisaankeedii leh baysan asaga wax u taraynin miisaankiisaa maxaa dhacay sababkii ay wax ugu tari lahayd ayuusan la imaan ikhlaaskiisaa dhaawacmay daacadnimadiisaa dhaawacantay ama shirkii buu ka dambaysiiyey alcaashiratu masalada tobnaad annasu waa caddayn la caddaynaya calaa ana al araadiina dhulalku sabcun toddoba inay ka samaawaati sida cirarkoo kale alxaadiyata casharata masalada koob iyo tobnaad anna lahunna samaawaadka inay u sugnaadeen weeye cumaaran kuwa buuxiyo oo camira dhulalkuna cid camirtay leeyihiin samaawaadkuna cid camirtay leeyihiin culummada qayb baa waxay qabaan dhulalka qaybaha hoose waxay leeyihiin makhluuqyo ku nool oo weliba kutub loo soo dejiyey rusulla loo soo diray laakiin wax daliiloo khaasoo ku soo ma jiro waan ognahay athaaniyata casharata masalada labiyo tobnaad ihbaatu sifaati tilmaamihii sugidooda weeye ilaahay uu lahaa khilaafan mukhaalifiina inagoo khilaafayna lilashcariyati ashaacirada nusakhda qayb baa waxay qoraan lilmucadilati mucadilada taasaana ka xeeldheer bay culimmadu leeyihiin sababtu waxaa weeye sifooyin ilaahay uu leeyahay yabtaqii bidaalika wajha allaahi oo wejigu uu ka mid yahay oo ityaanku uu ka mid yaho la ataytuka biquraabi alardi ay tahay ayaa kusoo qaadanay sifaadka ilaahina waa wixii asagu uu isku tilmaamoo tilmaan ah ama nebigiisu uu ku tilmaamay in sidoodii loogu tilmaamo aynagoon leexinayno mid makhluuqa u ekaysiinaynin oo aan shabahaynin macnahoodana aan diidayn macno aysan xambaari karin aan ku luqun jabaarayno ku xambaaraynin marka wejiga ilaahay uu leeyahay qur-aankana wuu sheegay wayabqaa wejhu rabbika sunnada nebiguna way sheegtay qofka aadamaha fidradiisu wanaagsan tahayna wuu yaqaanaa ilaahay wejigiisaan ku dhaartu odhanaya laakiin wejiga makhluuqa ma shabaho mana eka mana diidayno taasi marka waa qodob sifaadka ilaahay oo dhan baana la mid ah ahaaliata casharata masalada saddex-iyo tobnaad annaka adiga idaa carafta haddaad ogaatay xadiida anasin anas xadiiskiisa carafta waxaad garanaysaa anna qowlahu nebiga hadalkiisa uu yidhi fii xadiidi citbaana citbaan xadiidkiisa fa inallaaha alle xarama wuu ka hoojiyo ka xarimay cala naari naarta man ruuxii qaalay yidhaahda laa ilaaha ila allah kelmaddaa qofkii ku hadla yabtaqii asagoo raadinaya bidaalika arrinkaas wajhallaahi ilaahi wejigii annahu xadiidku wuxuu ka hadlayaa waxa weeye tarku shirki shirkiga ka tegiddiisa hadduu yahay shirkigii weynaa iyo hadduu yahay kii yaraaba laysa ma ahan qowlahaa kelmaddaa ku dhawaaqideeda dhawaaqiddeeda bilisaani carabka lagaga dhawaaqo xadiidka citbaan wuxuu u caddeeyey kelmadda towxiidka markay wax kuu tarayso waa marka ay wixii ka soo horjeeday kaa fogayso shirkiga ahaa laakiin carabka haddaad kaga dhawaaqday shirkina ku dhex jirtid waxba kuu tari mayso alraabicata casharata masalada afar iyo tobnaad ta'amulu lkhamsi shantii u fiirsigooda weeye ta'amulu ljamci ama ta'ammal u fiirso aljamca kulminta la kulmiyey bayna kowni ciisa ciise ahaanshihiisa iyo wa muxamedi nebi muxamed ahaanshihiisa calayhimaa korkooda ha ku sugnaato assalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelye cabdaahu ilaahay labadiisii addoon ay yihiin iyo wa rasuulaahu ilaahay labadiisii rasuula uu soo dirsaday laba addoon wa anna muxamedan cabduhu wa rasuuluhu wa anna ciisa cabduhu warasuuluhu baan soo maray xadiidkii waxaa weeyaan citbaan cubaadat ibnu saamit xadiidka cubaadat ibnu saamit marka addoonnimada ilaahay bay addoon u yihiin sharaf bayna u taha qur-aankuna waa sheega subxaana aladii asraa bicabdihi alxamdu anzala calaa cabdihi cabdiga la sheegaya waa nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam fadli iyo wanaag bayna u inaad tidhahdee marka nabiga cabdi lama oran karo cabdulaahi ah khalad weeye arrinkaas alkhaamisata cashrata masalada shan iyo tobnaad macrifatu ikhtisaasi ciisa ciise la gooni noqoshadiisa weeye bikownihi ahaanshihiisa uu yahay uu la gooni noqday kelimatallaahi ilaahay kelimadiisi oo nabi nebi ciise iyo nebi maxamed waxay isla wadaagaan cabdullaahi wa rasuuluh inay yihiin laakiin nebi ciise wuxuu gooni u leeyahay wa kalimatuhu alqaaha ilaa marya kelimatullaahi inuu yahay buu nebi maxamed gooni kale yaha asaadisata casharata masalada lix tobnaad macrifatu kownihi ahaanshihiisa barashadeeda weeye nebi ciise ruuxa naf uu yahay oo minhu alle xaggiisa ka ahaatay ruuxa naf oo minhu alle xaggiisa ka ahatay maxaa laga wadaa ilaahay baa abuuray baa laga wadaa ee ha u qaadan waa naf ilaahay ka tirsanoo waa qeyb ilaahay ka mid a ah, ma ah ruuxu minhu marka saasaa laga wadaa waana inagii sheegno shayga ilaahay loo idaafeeya hadduu yahay wax ilaahay daata munfasilaho ka soocan idaafaynta ilaahay loo idaafeeyey sida ruuxu min allaahi iyo waxawe naaqatallaahi iyo beytullaahi iyo waxyaalaha la midka ah shahrullaahi iyo waa makhluuq ilaahigii abuurtay loo aaneeyey laakiin haddii la yidhahdo cilmullaahi iyo qudratullaahi haddii la yidhaahdo ilaahay tilmaan uu leeyaho loo tiiriyey weeye marka kuwaani waa makhluuq ruuxu minhu waa makhluuq waay nabi ciise waa makhluuq ilaahigii abuurtana loo tiiriyey ee maaha inuu ilahay ka tirsan yahay asaabicata casharata masalada toddobiyo tobnaad macrifatu fadli liimaani rumaynta la rumeeyaa fadliga ay leedahay barashadeeda ayuu ka hadlayaa biljannati jannada iyo wanaari naarta jannada iyo naartaba inaad rumaysid fadliga ay leedahay maxaa ka mid a ah? dee jannada ilahay baad ku gelaysaaba ilahay baabaa kaa xarimaya naarta athaaminata casharata masalada sideed tobnaad macnaa qowlihi nebiga hadalkiisa waxaa weeyaan macnihiisii weeyaan oo la barto calaa maa kaana wixii ahaaday dushiisaba ha ku sugnaado oo minal alcamali camal ah camalkaagu ha yaraado ama cibaado badan ha noqoto ama camal xun ha noqdo ama ku wanaagsan ha noqdo mar haddii laa ilaaha ila allahu aada good la gashay weliba tabtaqii bidaalika wajhallaahi ilaahay wejigiisana aad ku dalbaysay jannaad ku dambaynaysaa ama marka horeba janno horey lagaa geyn ama waad ku dambaynaysaayo waxa weye haddii xataa lagu soo cadaabo ma ku waaraysid cadaabka ataasicata casharata masalada sagaal iyo tobnaad macrifatu anna almiisaana barasho la barta weeye miisaanku lahu asaga inay u sugnaatay kifataani laba kafadood laba kafadood buu leeyahy midna laa ilaha illa llah haddii la saaro aan soo marray midna le waxaa la saarayaa samaawaadka iyo dhulalka marka laba kafadood buu leeyahay alcishruuna masalada labaatanaad macrifatu dikri lwajhi ilaahay wejigiisoo la sheego barashadiisa weeye wejiga makhluuqana ma shabaho yabtaqii bidalika wajhallaahi weeye baabun kani baab weeye man ruuxii xaqaqa suga ee meel ku ogaada adtowxiida keliyeelidda ilaahay cibaadadiisa iyo xuquuqdiisa loo keli yeelayo dakhala aljannata jannada ayuu gelayaa bikayri xisaabin xisaab la-aan waa baabkii saddexaad oo kitaabka ka tirsan baab ahaan marka la yidhaahdo haddii baabkii ugu horreeyey aan lagu darinna baabkii labaad buu noqonayaa musanifku meeshaan wuxuu kaga hadlahayaa qofkii baabkii horu baabkaani dhammaystir u yahay towxiidka qofkii suga jannaduu gelaya weliba waxaad arkaysaa xisaab la'aan iyo cadaab la'aan buu gelayaa hadduu wax tawxiidkiisa nuqsaan ku keena iska ilaaliyo saasuu ku gelayaaba jannada ilaahay marka waa tatmiim oo fadliga towxiidka waxaa ka mid sugitaankiisa iyo meelayntiisa iyo ka taxadariddiisa waxay keenaysaa jannada ilaahay in la galo martabada taxqiiqu towxiid towxiidka in la sugana asalkii towxiidka waa martabo ka dheeraada asalkii towxiidka kuu sugnaaday haddana waxaa weeye waad ku dadaashay guntigaad iisha isaga dhigtay jannaduu gelayaa biyuu musanifku raxmatullah dakhala aljanna weliba musanifku wuxuu sameeyey arrinkaas wuu idlaaqay jannaduu gelayaa waxba kama soo reebin qofkii towxiidka suga sidaa awgeed bay culummadu waxay ka hadlaan qof adduunkan jooga janna ma uga markhaati ka certaa waa ahlu janno ma odhan kartaa qaar baa waxay culimmada leeyihiin cid aan ambiyada ahayn maya nebiyada ilahi baa waxaad odhan kartaa jannaday gelaya nebi moxamed jannadu gelaya nebi ciise jannadu gelaya nebi muuse jannadu gelaya laakiin wixii ayaga ka soo haray khayr unbaa loo filayaa hebel daatadiisa ma odhan karti jannadu gelaya qolyana waxay yidhahdeen cid kasta oo naska sharciga ahi uu sheegay inuu jannada gelayo waxaan leenaha waa gelaysa casharatu mubasharuuna biljanna ka mida bilaal baa ka mida weeyaan gabadhii suuxi jirtay baa ka qof kastoo nebigu uu sheegay gooni ahaan hebel jannadu gelayaa waxaan leenahay cumaan jannadu ku jira oo abubakar jannadu ku jira oo sacad ibnu awqaas jannadu qaabkaasaan leenahay wixii laakiin kaleeto oo aan nas sheegin ama daliil goonihuu sheegin hebel inuu jannada galay khayr un baan u filanaynaa muslimiinta maahane hebel iyo hebel baa jannada gelaya ma goyn karo sababtoo ah jannada gelitaankeeda qofku wuxuu ku dambayn doonaa kama warqabno ra'yi saddexaad baa wuxuu leeyahay qof kastaoo ilaahay ka baqay oo ahlu tawxiid ah waxaan leenahay jannadu gelayaa oo wasfiga caamkaa ah qof kastaoo mu'minu jannadu gelaya waa sax mu'min kasta jannadu gelaya ama horay ha u galo ama markii cadaab la soo mariya kabacdi ha la geliyo ciddii gooni oo inoo sheegayna ayadana waynu qiraynaao waa ogolaanaynaa ayib marka musanifku taasuu ka warramaya raxmatullaahi calayh wa qaala wuxuu yidhi alle tacaalaa sarreeye inna ibraahima nebi ibraahim kaana wuxuu ahaa ummatan imaam lagu dayda ayuu ahaa qaanitan ee ilaahay aeec qaanitan ee ateeca lilaahi alle xaniifan ee ka iisha xumahoo ka leexda walam yakun muusan ahayn min almushrikiina mushrikiinta mid ka tirsan inna ibraahiima kaana ummatan waa kudayashu ahaa imaam khayrka looga daydu ahaa ereyga ummana quraanku aanku macaanidu u isticmaalo casharadii horeynu ku soo marray qaanitan macnaheedu waxa weeye wuxuu ahaa mid daa'ima daacada ilaahay oo khushuuca aman huwa qaanitun oo kaleeto weeyaan ana alleyli nebi ibraahim halkan ilahay wuxuu ku tilmaamay afar waxyaalood ummatan inuu yahay imaam khayrka looga daydo labo qaanitan lilaahi inuu yahay ilaahay mid ateeco u khushuuca oo cibaadada weliba joogteeya saddex xaniifan inuu yahay xumaha mid ka leexday xaniifka waa qofka wegdaha iyo hogfaha leh marka nebi ibraahimna wuu ka leexday xumaha wanaagga iyo tubta toosan xaggeeduna u bayra walam yakun muusan ahayn min almushrikiina mushrikiinta mid ka tirsan shirkiba kama dhici jirinoo ahlu shirki muusan ahayn afartaa tilmaamoodba ilaahay nebi ibraahim buu ku tilmaama macnaheedu marka waa maxay towxiidkiibuu sugayo sidaasuu jannada ku gala waxaa timid su ah halkaa waxaa ka muuqata nebiyullaahi ibraahim inuusan mushrik ahayn weligiina shirki uusan ka dhicin qur-aanka meel ka mida suuratu ancaamna waxaad arkaysaa markuu aabbihiiya la hadlayey asagoo qoraxdiiyo dayixii haadaa rabbii ku haya kanaa rabbigaygiia marka seebay suurtagal ku tahay shirki muusan ka dhicin iyo qorax iyo dayax inuu yidhahda kanaa rabbigaygii ah waxay culimmadu kaga jawaabaan wuxuu dood kula jiray qolyo mushrikiinoo qoraxda iyo dayaxa caabuda ayagu marka wuxuu rabay inuu u cadeeyo qoraxda iyo dayuxu inaysan istaahilin in la caabudo ilaahayna aysan ahayn markuu qoraxdii soo baxday buu yidhi rabbigayga ah. macnaheedu waa maxay bal soo qaadaba markay dhacday buu wuxuu hadda waatana wixii rabbiga ahaayo inu caabudinay saa sheegteen dhacyaye yaa ina ilaalinaya tan caawito ilaan ilaahi waa kanoo lama hayo iftiinkiisii haddana dayixii buu waa kanaan rabbigayga asagiina waa dhacay or aniga waxba ku fali maayo laa uxibu wax dhacaya anugu maba raba buu yidhi ilaahay soo noqon haya anugu ma ku yidhi marka ayagu wuxuu rabay inuu tusiyo inaysan ilaahnimo istaahilin qoraxda iyo dayaxa munaadaro iyo dood buuna ku jiray tasliim jadaliyaana la yidhaahdaa oo noocaasoo kaba soo qaadba inay qoraxdu ilaahay tahay waatana waa dhacday dayaxii ka soo qaad waa kan waa dhacday tafsiirkaasi waa tafsiir culimmada qaar ka mid ah waxay yidhaahdaan markuu lahaa haadaa rabbi ilmo yar buu ahaa kabacdi baa nebi laga dhigay laakiin nebiyullaahi ibraahim ilaahay baa qur wuxuu ku sheegay rushdahu iyo hanuunkiisii inuu siiyeyba asagoo nabi laga dhiganoo yar marka weligii shirki kama dhicin nebi ibraahim alayhi salaam wa qaala alla wuxuu yidhi waladiina kuwii weeye mu'miniintu tilmaamo ay leeyihiin buu ilaahay tirinayey hum ayagu birabbihim rabbigood laa yushrikuuna cibaadada aan cidna la wadaajinayn macnaheedu waa maxay shirkiga in laga tago oo qofku ilaahi xuquuqdiisa inuu cid kale la wadaajiya uu ka tago waxay ka mid tahay tilmaamaha muminiinta lagu yaqaano kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay qofka muminka tilmaamihiisa ugu waaweyn waxaa ka mida ah inuu shirkiga iska ilaaliyo ka dheeraado can xuseyn bni cabdiraxmaan waxaa laga wariyey musanifku baabkan shan adilu saddex adilahu ku sheegi doonaa labadaa aayadood iyo halkan xadiid can xuseyn bni cabdiraxmaan waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa cinda saciid bni jubayrin saciid ibni jubayr agtiisa ayaan ku sugnaabu fa qaala saciid wuxuu yidhi ayukumkiineebaa ra'aa arkay alkowkaba xidigii alladii kaasoo inqada dhacay albaarixata xalay baarixada waxaa loo yaqaanaa maalinkaa aad joogtay habeenkii ka horreeya xalay oo kale waahay xidigii xala dhacay yaa arkayey fa qultu waxaan idhibiya haddaan xuseyn ibnu cabdiraxmaan ahay ana aniga ayaa arkay uma qultu haddana waxaan idhi waa xuseyn amaa innii anugu lam akun maanan ahayn fii salaatin tukasho mid ku dhex sugan maana tukanayn biyu markaan ku leeyahay xalay anaa xiddigii dhacay arkayey salaad kumaana soo jeedin wuxuu intaa diidan yahay in loo maleeyo inuu salaad iyo daaco ku dhex jiray oo wuxuusan samayn markaa lagu ammaano marka wuxuu leeyahay anaa soo jeeday xiddigii xala dhacay waan arkayey laakiin salaad kumaana soo jeedin walaakinnii aniga ludiqtu waa la iqaniinay hangarallo iyo waxba iqaniinay buu oo qof alaladayo qaniyo la soo jeedaan ahaa qaala wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr famaa maxay baa sanacta samaysa markii lagu qaniinay maxaad samaysa qultu waxaan idhi buu yidhi irtaqaytu tufitaan ayaan codsaday in la igu tufo wax lagu akhriyo irtaqaytu muslim waxaa ku sugnaa istarqaytu waxaan codsaday in wax lagu akhriyo maxay ama aayado qur'aan ah ama axaadiidta ducadahoo nebiga ka soo aroortay ama waxaan aayada iyo axaadiid midna ahaynoo duca caadi ahoon wax khaldani ku jirin marka cid wax igu tufta ayaan dalbadool raadsadoan halla ii keena wax igu tufa qaala saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi famaa maxaybaa xamalaka kugu xambaaroo kugu kallifay calaa daalika arrinkaas inaad codsatid markii lagu qaniinay in lagugu tufo maxaa kugu kallifay qultu waxaan idhi bu yidhi xadiidun xadiid ayaa igu kallifay xadiidkaasoo xadaanaahu uu noo sheegay ashacbiyu alimaamu shacbi qaala wuxuu yidhi buyiri oo wamaa maxayboo xadaakum idiin sheega hawl dheer baa u socota inturkiyu dheer baa lala yeelaya waraysi koow waxay ahayd yaa xala soo jeeday anaa soo jeeday waana waana la iqanina maxaad samaysay cid ugu akhrida aan raadsaday maxaa kugu xambaaray xadiid aan shacbi ka maqlay oo muxuu shacbi kuu sheega qultu waxaan idhi buyidhi xadaanaa shacbi wuxuu noo sheegay qaala wuxuu yidhi wama maxay buu xadaakum idiin sheega qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi xadaanaa wuxuu noo sheegoo nooga soo tabiyey can buraydata bni lxusayb buraydihii ina xusayb ahaa annahu asagu qaala inuu yidhi laa ruqyata wax tufid la yidhaahdaa ma jirto ilaa min caynin il in la ysaga tufa maahane oo la ysaga akhriyo ow xumatin ama sun iyo qaniye iyo wax la mid ah hadda hadalkan waxaa ka muuqda inuu yahay mowquuf oo uu wariyey hadalka sheegay buraydat bnu xusayb asagoo marfuucana waa la wariyo min xadiidi cimraan ibni xuseyn ah ee sidoo kaleeto xadiid kalena waa ku yimid oo fi saxiix muslim waa ku yimid oo rasuulku inuu ruqseeyey calayhi salaatu wasalaam xadidka cimraan ibni xuseyn waxaa fi saxiix muslim ku yimid rakhasa fi lxumati waalnamlati waalcayni rasuulku wuxuu ruqseeyey in wax la isaga tufo qandhada iyo sunteeda sunta shayga suntale markuu ku qaniino qandhada uu leeyahay iyo quraanjada iyo ishu markay kugu dhacdo intaba in la iska quraan saaro waana inoo imaan doontaayo baabu ruqya baab gooni ah ayuu musanifku ku keeni doonaa raxmatullaahi calayh ishu waxa weeyaan waa qof intuu ku arko wax wanaagsan oo aad leedahay ama jasadkaaga ha ku saabsanaato oo qof qurux badan noqo ama waxa weeyaan ha ku saabsanaato caruurtaada ama reerkaaga ama dhaqaalahaaga ama hadalkaaga wax cun aad leedahay intuu arko oo wixii quruxsado inuu ilkugu kugu rido shareecadeenna nusuusta sharcigu waxay ku timid ishu wax jira inay tahay way sheegta kow waxay labaadoo sheegtay inay saamayn leedahay qofku haduu isha kugu ridi dhici karto inay ishii saamayn kugu yeelato saddex wuxuu qur-aanka iyo sunnadu waa inoo cadeeyeen isha noocaasa in la iska daaweyn karo iyo cilaajkeeda iyo daawadeedana waa la sheegay cid diiddayna ma jirto daa'ifo yar iyo koox yar baa diiday ilaa min ayn il maahane isha qofku xasadna way noqon karta wax kuu quuri la'yahay yaabitaan uu kula yaabayna way noqon karta xataa waxaa dhici karta cid aad jeceshahayoo xasadna aadan u qabinba inay il kaaga dhacdo xaaskaaga intaad u bogto quruxdeeda wartanaa intaad tidhaahdid il inay kaaga dhacdo ayadii inay il kugu dhici karta mana ku xasdayso ilmahaaga carruurtaa intaad wax ugu bogtay inaad waxa weeyaan il ridid bal culimmadu waxay ka hadlaan adiga laftirkaagaa laga yaaba intaad mandaradda iyo muraayadda isku fiirisi oo isu bogtid oo isfiirfiirisana tira maasha alla maxaa nin fiican ah inaad laftirkaagii il isku rididba waa dhici kartaa marka ishu qofka isha kugu ridayaa xasadna way ka imaan kartaa xasad la-aanna way ka imaan kartaa labada way ka imaan kartaa marka labada way ka imaan kartaa xuma miimka la shadi maayo waa fudud yahay xuma weeye waana godan yahay xad waa la godayaa xuma weeyaan miimkana waa la fududaynaya xuma waa xayawaan kasta oo sun u saaxiib ah markuu ku qaniino marka aw xumatin sun in la isaga tufamaano xayawaanka sunta le qaniyadiisa fa qaala wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr qad axsana wanaag ayuu sameeyey man ruuxii intahaa ku ekaada ilaa maa shaygii samica uu maqlay waxaan kuu sheegi buu yidhi casharkii iyo darsigii uu maqlay qofkii ku kaaftoomo ku ekaada qofkaasi wax wanaagsan buu sameeyey walaakiin xadaanaa waxaa noo sheekeeyey ibnu cabaasin cabdulahi ibnu cabaas baa annaga noo sheekeeyeyb xusein ibnu cabdiraxmaan wuxuu yidhi annaga waxaa noo sheekeeyey shacbi shacbina wuxuu nooga warramay buraydata bnu xusein saciid ibnu jubayrna wuxuu leeyahay anna waxaa ii sheekeeyey cabdulaahi ibnu cabaas caninnebiyi nebiguna iga warramay bu sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi curidat waa la ii soo bandhigay calaya dushayda al umamu ummadihii ayaa la ii soo bandhigay ma hurdo iyo manaan bay ahayd mise waa habeenkii la dheelmay nebiga calayhi salaatu wasalaam labada ra'yiba culimmadu way leeyihiin inay habeenkii la dheelmay ahaydna adilada qaar baa caddaynayoo ku soo aroortay marka habeenkii la dheelmay baa nebiga waxaa loo soo bandhigoo la tusay ummadihii asaga ka horreeyey iyo ambiyadii loo soo diray fara'aytu waxaan arkay buu yidhi oo ummadihii la ii soo bandhigay ka mid ahaa annebiya nebi walxaal macahu la jirankiisana ay yihiin arrahatu koox yar nebi dhan oo ilaahay ummad dhan u soo diray oo aan wax rumeeye jirin koox yar buu wataa rahadiga waxaa loo yaqaanaa waa wax toban ka yar waxaa laga yaabaa nebigaasu sideed qof buu wataa ama lix qof wnebiya nebina waan arkay buu yidhi walxaal macahu la jirankiisa uu yahay alrajulu hal iyo warajulaani laba nin waxaan arkay buu nebi hal qof uu rumeeyey dadki intii kale wax rumeeyeba ma leh iyo nebi ummadii loo soo diray laba qof ay ka rumeeyeen wnebiya nebina waan arkay buu yidhi walxaal laysa macahu la jirankiisa uusan ku sugnayn axadun qofna nebi dhan oo ilaahay ummad u soo diray oo aan hal qof oo rumeeyey ummaddii ku jirinna waan arkay bu habeenkaa waa la itusa intaa markaan arkay nebi koox wata iyo mid laba wata iyo mid hal wata iyo mid aan cidina la socon id waktigaasaa rufica waxaa la iisoo koryeelay buu yidhi lii aniga sawaadun mututuul iyo muuqaal cadiimun ee weyn fa danantu waxaan mooday annahum ayagu ummatii ummadayda inay yihiin buy mutatuushu waxaa weeye markaad meel koree wax ka aragtid wixii oo soconhaya tusaale ahaan baad aragtay ma dadbaa ma ragbaa ma dumarbaa ma xoola meesha inay wax ka jira noolo ah oo dhaqdhaqaaqaya waad u jeeddaa laakiin ma kala saari kartid marka waxaa ii muuqday buu yidhi humaag aad u weyn baa ii muuqatay buu yidhi waxaa meesha uu ku ishaarayaa nebigu sal alla alayh wasalama ambiyada ilaahay dadkii loo soo diray say u kala tiro badnaayeen tafaawud iyo farqi inuu udhexeeya xadiidka qaybta koowaad nebi laba qof wata nebi hal wata nebi koox wata nebi aan cidno la socon muxuu ku tusinayaa ambiyada dadka atbaacdada ahayoo raacayo waa kala badnaayeen say dooni kala badnaantaasaa noqotee waxaan mooday buu yidhi marka halkaa marka u fiirso ishkaal baa ku jira ishkaal ku jira waxaa weeye hadda meesha waxaa ka muuqata meeshaas nebigu ummadda uga jeedo inuu mooday tirada badan laakiin meel kalea nebigu wuxuu ku caddeeyey xadiidkii abu hurayra nebigu inuu yidhi ummaddayda kulligeed waan garanaya kulli markaasaa weliba waxaa la yidhi nebi allow kayfa tacrifu man lam tara min ummatika oo kuwii aadan arag xataa oo aadan soo gaarin oo ka kaa dembeeyey sidee ku garanaysaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi innahum qurun muxajaluuna min ahari alwuduu wejiga iyo gacmaha ifahaya buu yidhi oo quruxsan waysada raadkeeda marka sidaasaan ku garanayaab ummaddayda kulli waan garan haddana meesha waxaa ka muuqata ciddaa u muuqato ummaddiisii inay tahay in kaleto inuusan hubin eh ee mala e ka tahay waxaynu leenahay dee waa wax ka fog hadda aad bay uga fog yihiin markay laakiin usoo dhowaadaan wuu garanaya waa qodob qodobka labaad marka nebiga ummadahan la tusahayo adduunku joogo hameenkii la dheelmiyey ahayd marka uu leeyahay nebigu ummadaydo dhan waa garanayaana waa marka xawdkiisa iyo darkiiyo qiyaamada la yimaado